bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toban iyo saddexaad oo suuratu ibraahim ka mid a ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeena aayadihii ugu dambeeyey mowqifkii rususha ilaahay ayaa ilaahay noo soo sheegay hadalladii waxaa weeye ummadihii loo diray waxay yidhaahdeen iyo waxay markaasi ugu jawaabayaan rususha ayaa ilaahay nooga soo warramay oo ilaahay wuxuuna soo yidhi waxay rusushooda u yidhaahdeen ummadahaas oo waxay yidhaahdeen annaga waxa weeye wax noo habboon oo noo ma ahan inaan xujo idinla nimaado ilaa idanka ilaahay mooyaane oo waxna anagu mucjiso iskama keeni karno rabbi subxaanahu watacaala inuuna siiyo mooye maxaa yeele addoomman oo waxa weeye la leeyahay baanu nahay ilaahay korkiisa ha tala saartaana mu'miniinta ay yidhaahdeenoo rabbi ha ku kalsoonaadaan marka ilaahay wuxuu na soo yidhi subxaanahu wa tacaala waxay yidhaahdeen haddane maxaa dhacay oo aanan la tala saaranayn allaheena aanan la tala saaranayn wax maanic naga reebaa ma jirto ilaahaan tala saaranaynaa asagoo alla subxaanahu wa tacaala subushayna nagu hanuunshay waana sabraynaa dhibka aada nagu dhibteen ummadow ilaahay korkiisana kuwa wax tala saarana ha kala saartaano aayadda aynu meeshaan ka gelayna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga warramayaa kufaarihii waxay yidhaahdeen ayaa ilaahay nooga warramaya ayagoo markaasi warkaas ku jihaynaya rususha loo soo diray ilahi wuxu uhi subxaanahu watacaala waqaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu kufriyey lirusulihim rusushoodii waxay u yidhaahdeen lanukhrijannakum waanu idin bixinaynaa oo waanu idin bixinaynaa min ardinaa carladayna ayaanu idinka bixinaynaa ow ambase tacuudunna waxaad ahaanaysiin ood ahaanaysiin fii millatinaa diintayna ayaad ahaanaysiin hadalladaas ay waxay ahaa yidhi baa leeyahay qolooyinkii mucaanidiinta ahay oo mutamaridiinta ahay kuwii madaxa adkaay oo daacada ilaahay ka baxay oo kufaarta ahay ayaa hadalladaanay rususha ku leeyihiin wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay kafaruu kufriyey lirusulihim ama liruslihim rusushoodii waxay u yidhaahdeen lanukrijannakum laamtaanu waa dhaartin liqasam weye wallaahi nukrijannakum waanu idin bixinaynaa waanu idin bixinaynaa min arlinaa arladayna ayaanu idinka bixinaynaa falaa tukhaaliduunaa nama deehaysiin weye bal waxa weeye dhibkan aad nuu haysiin noogaga raaxeey maxaa yeele diintii waxay ka dhigaayaan dhibay ka hay ay ka dhigayaan oo ayaga lagu dhibaayo ow ambase ayay yidhaahdeen latacuudunna waxaad ahaanaysiin macnaha latacuudunna la tasirana weye saasaa lagu fasiraya maxaa yeela wax hadda markaasi hore oo ay diintooda soo ahaa jireen rususha ma jirto maxaa yeele rususha ilaahay waa macsuumiin baa la yidhi qabla nubuwa iyo wa bacda nubuwa weye latacuudunna waad ku noqonaysaan ma noqonaysa macnuhu maxaa yeela awskan macnaha astayruura ayaa laga wadaa ay latasirana daakhiliina fii millatina weeye waxaad ahaanaysiin kuwa diintayna gala ayaad ahaanaysiin ay ka wadaan oo ambase latacuudunna waad ahaanaysiin ahaanaysiinay yidhaahdeen fii millatinaa diintayna ayaad ahaanaysiin oo waxa annagu aanu ka diin yeelna diin sidiisa waxaa la yidhaha wixii la aamino la raacaa la yidhaha kamaa tadiinu sudaan waa soo dhahay inagu waxaad ka diin yeelataa layaga diin yeelaya adda diin bay sheeganayaan maxaa yeele diin sidiisa oo wixii la raacale wixii markaas ayagu ay haysteen oo cibaadatul iyo dhaqankii xumaayo haysteen diinta ay sheegayaan kuwaas weeye qaala tacaala uu soo qadaray ilaahay wuxuu yidhi fa owxaa waa waxyooday ilayhim xaggoodow dha ilaahay rusushi weeye rabbuhum rabbigoodu waa u waxyooday maxaa loo waxyooday lanuhlikanna waanu halaagi oo waanu halaagi aldaalimiina daalimiinta waanu halaagaynaa markii heerkaasi ay gaareen oo xadulya'si ay gaareen ilaahay rusushiisa wuxuu u waxyooday fa waa waxyoodow dhah ilaahay subxaanahu watacaala ilayhim rususha xaggooda rabbuhum rabbigood wuxuu u waxyooday lanuhlikanna aalimiina daalimiinta waanu halaagaynaa waanu halaagaynaa kaafiriinta waanu halaagaynaa walanuskinannakum waxaana idin dejinaynaa oo aanu idin dejinaynaa al arla arlada ayaanu idin dejinaynaa min bacdihim ayaga bacdigoodow dheh ilaahay rususha ilahay saasuu u ballan qaaday in la halaagaayo dhaalimiinta oo la cirib goynaayo wix dhaalima axadna uusan kaaraynin ayagana arlada tan hadda ay leeyihiin arladayna ayaanu idinka saaraynaa in ayagana la dejinaayo walanuskinakum waanu idin dejinaynaa waanu idin dejinaynaani alarla arlada waanu idin dejinaynaa min bacdihim ayaga bacdigooda ee bacda halaagihim weye halaagooda ka bacdi daalika kaas oo nasriga hawdha ilaahay iyo carlada oo la dhaxlo liman duul ayuu u dha ilaahay khaafa ka cabsaday maqaamii soo horjoojintayda wa khaafa ka cabsaday waciidi goodigaygana ka dha ilaahay cadaabka ilaahay oo laga nabad galo cidda helaysaa ilaahay noo sheegayaa nasri la helo arlada ilaahay oo la dhaxlo cadowga laga dhaxlo oo waxa weeye cadowga ilaahay markuu halaago lagu soo haro inta ay u sugnaato ilaahay sidatan wey u daalika kaas lasoo sheega nasriga arlada la isdejinaayo liman duul ayuu u sugnaadowdha ilaahay haafa ka cabsaday maqaamii soo hurjayn soo horjoojintayda maqaamahu bayna yadaya weye qofka ka baqaayo ilaahay maalinta qiyaamo in lasoo horjoojinaayo ayaa nasri helaaya arlada inuu dhaxlo isaga ayaa helaaya waa qofkii ilaahay ka cabsada subxaanau watacaala hadda rusul baa laga soo waramaayey laakiin cid kasta sidaas weeye oo wakaafa ka cabsadowdha haddana ilaahi subxaana watacaala waciidi goodigeeda ka cabsada cadaabka an uu goodiyey oo aayaddan aan kusoo soo sheego weye ilahi wuxuu yihi subxaana watacaala wastaftaxuu rusushi way nasri dalbeen wastaftaxuu istansara rasulu wey bilaahi calaa qowmihim rusushii nasrigay weydiisteen alle in qoomkooda looga gargaaro wastaftaxuu way furis dalbeena waa la yidhaahdaa oo waxa weye dalabo rusul alfatxa min allaahi subxaanahu watacaala rusushu waxay dalbeen buu leeyay ilaahay fatxi ilaahay xaggiisa inuu ugaga yimaado lamaa ayisuu min iimaani qowmihim weeye qoonkooda iimaankoodii markay ka quusteen ayay ilaahay subxaanahu watacaala fatxi weydiisteen fatxigii markay weydiisteen ilaahay wuxuu yidhi wakhaaba waxaa hoogow dhah ilaahay kullu jabbaarin mid qahrid badan dhammaantiisa ayaa hoogay camiidin oo madax kakanowdha ilaahay wakhaaba waxaa hoogay bimacnaa khasira waxaa khasaaro ilaahay oo adduunye ee aakhira labadaba ku khasaaray khasira dunya walaakhira weeye kullu jabbaarin ow ilaahay mid qahrid badan dhammaantiisa oo wax qahro wax baabi'iya oo madax adag ayaa hoogow dha ilaahay ah, wakhaaba waxaa hoogay kullu jabbaarin mid qahrid badan dhammaantiisa oo mutakabira aniidin oo madax kakan oo xaqa kasoo horjeeda kaas ayaa hoogow dhah ilaahay subxana wa tacaala min waraa'ii hortiisa waxaa dha ilaahay jahannamu jahannamo ayaa ah min waraa'ihiyow dha ilaahay subxaana watacaala hortiisa ama gadaashiisa jahannamu jahannamo ayaa ah jahannamo ayuu gelayaa wayusqaa waa la waraabinayaa howdha ilaahay jahannamo dhexdeedana min maa in biyo ayaa laga waraabinayaa badiidin oo milal ah ahowdha ilaahay waxaa ka dha ilaahay khasaare adduunyada markay kula dhacday oo halaag oo ku dhaco aakhirana waxa weeye khasaara uga horaysa markaasuu dhah ilaahay min waraa'ihi hortiisa gadaashiisana waa la yidhaha oo waraa'ada horna waa lagu fasiraa gadaalna waa lagu fasiraa jahannamu jahanamo ayaa ahu dha ilaahay oo uu gelaayo weeye wayusqaa waa la waraabinaa ah, hawdha ilaahay fiiha jahanamo dhexdeeda min maa'in biyo ayaa laga waraabinayaa sadiidin oo carun ah weeye sadiidku waxa weeye maa yasiilu min jawfi ahli naar weeye dadka ahlu naarka ah waxa ka dureeraaya oo waxa weeye carunka ayaa loola jeedaa oo maal iyo dhiig isku darsana oo awdiyada jahanamo mid kamida ku arooraayo waadiyaasha ka buuxsamaayo kuwaas ayaa la waraabinaya weeye ayagoo aad iyo aada u kulayl badan oo uu ku dhibtoonaa siday ilaahay noo sheegaayo ilahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala yatajaracuhu waa ka kabanaayaa hawdha ilaahay sadiidka oo ahlu naarka biyihii markaasi wixii carunka ka qubtay oo waadiyaalka buuxiyey oo karkaraayo oo naara ayuu haddana ka kabanaya ilan wax kaloo markaasi bedelkooda uu helaayo ma jirto ah, wax kaloo bedelkooda helaayo lama arko markaasuu dha ilaahay yatajaracuhu waa ka kakabanaya macnaha waxa weeye inuu kakabado isku khalifaaya waana lagu qahrayaa weliba yatajaracuhu waa ka kabanaya hawdha ilaahay ah, yabtalicuhu waa liqayaa weye maratan bacda maratin marba marag ka bacdi weeye se uu shaygan u qaraar yahay uu fool xun yahay walaa yakaadu tegi maayo ilaahay yusiiquhu inuu socodsiiyo walaa yakaadu tegi maayane yusiiquhu inuu socodsiiyo ah, oo markaasi waxa weeye shay soconaaya oo caloosha gelayna ma ahan waa liqubcihi wa karaahati weeye foolxumada iyo karaahada uu qabo carun oo markaasi ahlunaarkaas ka dureera waya'tiihi lmowtu mowtkiyaa u imaanayo ilaahay waya'tiihi lmowtu mowdaa u imaanayo waxaa laga wadaa asbaabtii oo mowd gaarsiin laheeday oo anwaaculcadaab cadaab noocyaalkiisa ayaa u imaanaa laga wadaa waya'tiihi lmowtu mowtkiyaa u imaanaw dha ilaahay min kulli makaanin makaan la arka kulligiisa ayuu imaanaya waxaa laga wadaa cadaab ayaa meel walba ka soo gelaya walxaal maa huwa ausan ahayn nowdha ilaahay bimayitin mid dhimanaayo walba mid dhimanayo maaha maxaa yeel dhimataduna raaxo weeye cadaabka qiyaamo marka sidaas loo cadaabaayo mowt oo kaleentood qof xaalatulmawt ku sugan oo kalaa iman haysa iyo kaba daranba haddana walba dhiman maayo oo waxaa weeye waa naarhe lagu dhima maayo dhimasho adduunyadaana ihaago haddana ilaahay xuri wa min waraa'ihi gadaashiisa waxaa ah cadaabkan hadda waxaa weeye carunkan ahlu naarka lagu cadaabaayo wa min waraa'ihi kaas gadaashiisa ama bacdigiisa waxa ah ayuu dhah ilaahay cadaabun cadaab ayaa ah cadaabkaasoo qaliidun oo adagow dhah ilaahay wa min waraa'ihi gadaashiisa waxaa ahowdha ilaahay cadaabun cadaab ayaa ah cadaabkaasoo qaliidun oo adagowdha ilaahay qawiyun mutasilun weeye cadaab xoogl oo xiriir ayaa ahowdha ilaahay marka cadaabkaas ayaa qiyaamo jira oo kufaarta u dambeeya waxaa weeye adduunyada kan wax kastaa ku raaxaystaano laakiin qof cadaabul aakhira uu ka dambeeyo wax faa'iida haysta ma jirto masalu ladiina kuwa masalkoodowdha ilaahay kafaruu kufriyey birabbihim rabbigooda ku kufriyey ka bedel acmaalum acmaashooda oo saalixada sida qaraabo xiriirinta sadaqada waxyaabaa ay bixinayaan weeye shayna ugu intifaacayn waxaa ilaahay noo miisaalinayaa camalkooda adnida ay ku samaynayaan kufaarta khayr xataa haduu yahay inaysan waxba aysan jeedin markaasuu dhahay alla subxaana watacaala masalu ladiina kuwa masalkoodaw ilaahay kafaruu ku kufriye birabbihim rabbigooda ku kufriyey acmaalum acmaashoodaw ilaahay midda weliba saalixada weeye ka ramaadin dambas waa la too ayuu ilaahay ka ramaadin dambas waa la too ramaadkaasoo ishtadad bihi ay ku daraatay arriixu dabayshu ay ku daraatay fi yoomin yoom dhexdiisa caasifin oo dhabanaaya ka ramaadin dambas waa la towdha ilaahay dambas meel lagu shubay oo ishtadad ay ku daraatay bihi isaga arriixu dabayshu ay ku daraatay dambas meel lagu shubay oo dabayl xoogle ay ku dhacayso kale weeye fii yoomin yoom dhexdiisa caasifin oo dhabanaya shadiiduhu hubuub riix weeye maalin aad i aad dabayl oo adag ay jirta weye oy markaasi habaaan mansuura ay ka yeeshay boor la firdhiyoo kale marka hadda isaguna wax markaasi waxa weeye uu keeni karaayo camalkiisa waxaa lagu shabahayaa waxa weeye eh, dambastaas oo kale dambasa dee dabaylu ku dhacday dabayshina waxa weye kufriga iyo maxsiniinsi waay ayaa gubaayo baabi'inayo weye markaasuu dhahay alla subxaana watacaala laa yaqdiruuna kari maayaan kufaarta mimaa kii kasabuu ay kasbadeen oy adduunyada ku sameeyeen calaa shayin shay kari maayaan idhaha macnaha waxaa laga wadaa laa yajiduuna lahu sawaaban sababu kama helaayaan maxaa yeele sabdigiisi yaala la laa yaqdiruuna udha ilaahay ma karaayaan mimaa kii kasabuu ay kasbadeen calaa shayin shay kari maayaan idhaha wax ay karaayaan lama arko udha ilaahay daalika kaasine huwa dalaalu baadi wey udha ilaahay albaciidu oo fog daalika kaasow dha ilaahay huwa baadi weyow ilaahay albaciidi uu fog baadi oo xaqa ka fog weye alam tara sow arki maysow dha ilaahay yaa mukhaadab weeye istifaam oo litakhiira weeye ildaha ilaahay subxaanau watacaala adilo ayuu halkaa noo oogayaa qof kastoo khidaab uu ka suurtoogo lala khidaabaya marka amase nadariyad ay ka suurtoogo khaas ku maahan rasuulka calayhi salaatu wasalaam sow arki maysid oo ma fikiraysid ayaa la leeyahay oo markaas si basiiradaada ku fiiri maysid ood aad u deliishatid ilaaha khaaliqa ah intaan hadda la sheegaayo abuuray inuu ku sifoobo sifatulkamaal macnaha waxaa laga wadaa bar ayaa la leeyahay qofkan lala khidaabayo oo ictiraaf ana ka hor imaani weeye maxaa yeele midka qaadirka waa samaawaadka inuu abuuro shay cajiis gelinaya ma jirto waxauna xaqiiqa ku yahay in la caabudo oo isaga kayrkiis la iska daayo ilahi wuxuu ihi subxaanau wa tacaala alam tara soo arki mayso dha ilaahay alam tara soo arki mayso ana allaha allow dha ilaahay khalaqa samaawaati samaawaadka inuu abuuray alam tara soo arki maysi ana allaha alle khalaqa samaawaati samaawaadka inuu abuuray wal arla arladana uu abuuray bilxaqi xaqnimo uu ku abuuray ilaahay subxaanau watacaala koonkan ayuu abuuray samaawaatkii arlada hadda noloo qabanayaa maxaa yeele waxaa layidhi ayaga caqligu ma gudbi karaa layidhi caqliga insaanku samaawaadkan arladan ma gudbi karo intaas ma dhaafsano ee macnuhu ma ahan ilaahay samaawaadkii arlada keligood inuu abuure ee makhluuqa ilaahay intaas uu ku ogyahay macnuhu ma ahan wey alam tara sow arki maysid ow dha ilaahay annallaaha alle khalaqa samaawaati samaawaadka inuu abuuray wal arla arladana uu abuuray bilxaqi xaqnimo uu ku abuuray khalaqaday ku tacalluqaysaa in yasha ayuu dhahey alla haddou doono yudhiibkum waa idin tebinaya in yasha alla haddou doono yudhiibkum waa idin tebina dadow waya'ti wuxuuna la imaanayaa bikhalqin khalqi ayuu la imaanayaa khalqigaasoo jadiidin oo cusub waya'ti wuxuu la imaanayaa bikhalqin khalqi ayuu la imaanayaa khalqigaasoo jadiidin oo cusub oo idinka bedelkiina wamaa dalika taasuna ma ahan cala allaahi ee korkiisa bicasiizin mid ku adag maaha in adinka ilaahay inidin baabi'iyo bedelkiina khalqi cusub alla uula yimaado wax idinku cusub maahan wamaa daalika kaasuma kuma ahnawdha ilaahay calallaahi ilay korkiisa bicasiisin midku adag maaha wabarazuu way daahireen daahireenowdha ilaahay khalaa'iqdii hadda ilaahay subxaana watacaala wuxuu nooga warramayaa maalinta qiyaamo kufaartaas waxyaabaha doodahoo dhex maraaya iyo sida waxaa weeye isu lacnadayaan iyo sidaan arrintaas waxba aysan ugu taraynin xaaladda markaasi qiyaamo ku dhacaysa iyo sha'niga aad i aad weyn oo qabsanaya ayaa ilaahay noo sheegaya subxaanau wa tacaala alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala tacaala way barazuu way ilaahay ilaahay eh, kharajuu ah, alkhalaa'iq weeye marka hadda maaliga waxa looga cabiraayo waa litaxaquq lwuquuc weeye arrintaan wax dhacaa inay xaqiiqa tahay ayaa ilaahay wa barazuu u leeyay wabarazuu way daahireenow dha ilaahay khalaaiqdii lillaahi alla ayay usoo daahireen jamiican xaalihiin kuwa dhan oo maxsharki qiyaamada ayaa laysugu geeyey warkaanu waxaa weeye khabar ilaahay xaggiisa ka imaanaya oo ilaahay uu nooga warrami doono gaalada siday isu xujaynayaan oy hadhow isaga hor imaan doonaan weeye ayaga iyo ibliis maalinta qiyaamo say isaga hor imaan doonaan ayaa ilaahay noo sheegayaa adduunkan maxsida layskula socdo waa laga kilaayi doonaa maalinta qiyaamo macnuhuna waxa weeye buruuskaama adhuhuur weeye ah, macnuhu waxa weye yadharuuna bayna alkhalaayiq khalaayida horteeda ayay daahirayaan wax markaasi ka maqnaanaya ma jirto awsaaftoodii kulli ayagoo wata ayay imaanayaan maalinta qiyaamo ilahi wuxuu yihi subxaana watacaala faqaala lucafaau kuwii lucafada ay waxay yidhahdeen kuwii waxa weeye taagta daraay waxaa laga wadaa lucafada alatbaac weeye kuwa wax raacay weeye maxaa yeela dadku hadday baatil wax ku raacaan oo baadil lagu hogaamiyo locafo weeye oon dantooda aqoonin weeye markaasuu dhahay alla subxaana wa tacaala faqaala lucafaa'u kuwii taasa daraayo lucafada ahay waxay yidhaahdeen waa kuwii doqonta ahaayo liladiina kuwii waxay u yidhahdeen istakbaruu isweynaysiiyey kuwii madaxda ahay weeye innaa annagu kunaa waxaanu ahaynay lakum idinka tabacan kuwa idin raacsan annagu idinkaa idin raacsanaa madaxdeenna idinka madaxdeennu adinka ayaa ah qaala antum la tiidiye muqnuuna kuwa naga daafacaaya cannaa xaggayna min cadaabillaahi ileyh cadaabkiisa min shayin shay naga daafacaaya cadaabki ilaahay waxma naga daafici kartiin qaala antum la ayay leeyihiin muqnuuna kuwa naga daafacaaya cannaa annaga min cadaabillaahi ilahi cadaabkiisa min shayin shay kuwa naga daafacaaya matiin maanta waxma noogu taaliinay leeyihiin innaa annagu kunaa waxaanu ahaynay lakum idinka tabaxan kuwa idin raacsan ee fahal antum ma muqnuuna kuwa ka daafacaya amaa xaggayna min cadaabillaahi ilay cadaabkiisa min shayin shay naga laga daafacayo noo tari kartiin saas markay yidhaahdaan waxba laysuma tari karee qaali waxay leeyihiin owdha ilaahay madbuuciinta kuwii la raacay madax madaxda low goor haddaana allaahu alla uuna hanuuni lahay lahadaynaakum waanu idin hanuuni lahay annaga haddaan adduunyada ku hanuunsanaa lahaynay adinkana hanuunkaas jidkiisa ayaa idin qaasii lahaynay laakiin waxaa weeye annaga ayaan hanuunsanayn weyi macnaha waxay ka wadaanaa yidhi ilaahay haddowna gaarsiin lahay daaru sacaada adduunyada oo ilaahay iimaanna sii lahay waanu idin hanuunlahay laakiin waxaa noo xasilay baadi oo annaga baadi baa nagu dhacday adinkana waan idin baadiyeynay marka waxa weeye waxaan idiin doorna waxaan naftayna u doornay annagu baadiyo baan ku soconnay oonu nafteenna u dooranay adinkana wixaas annagu nafteenna u doornay ayaa idinkana idin doornay marka hadda waxaa arrimu saasay maraysa ay leeyihin low goor haddaana allaahu alla hana hanuuni lahay lahadaynaakum waanu idin hanuuni lahayn ay leeyihin ladacawnaakum ila alhudaa sawaaun waxaajinahay leeyihin len meesha waxaa taal dhibaato xoog leh sawaaun waxaajina ah calaynaa kortayna ajazicnaa argagaxnaya am amase sabarnaa sabarnayaa sawaaun waxaajinahay leeyihin calaynaa kortayna ajazicnaa argagaxnayaa am amase sabarnaa sabarnayaa waa isuu qayniyay leeyi sabar iyo argagax maanta wax markaasi ay noo kala roon yihiin lama ah maalanaa annaga nooma sugnaanin min maxiisin makaanu meengel maalanaa nooma sugnaanin min maxiisin makaanu meengel meel waxaa weeye melja ah oo aynu ku fakanaynana ma jirto weeye waqaala shaydaanu lamaa quliya alamru ina allaha wacadakum wacda alxaqi wawacadtukum faakhlaftukum wamaa kaana lii calaykum min sulaanin ilaa an dacawtukum faاstajabtum lii falaa taluumunii waluumuu anfusakum maa ana bimusrikikum wamaa antum bimusrikiya inii kafartu bima ashagtumuunii min qablu ina adaalimiina lahum cadaabun aliim hadda ilaahay subxaanau watacaala wuxuu nooga soo warramay kufaarta ayaga dhexdooda dooda dhex maraysa weeye taasoo waxa weeye wax natiijaaho ilaalinaysa aysan jirin waxaa halkaa noo sheegayaa ilaahay uu nooga warramayaa ibliis ki baadiyeeye iyo ayagaba markay naarta isugugu tagaan waxa dhex maraaya ayaa haddana ilaahay nooga warramayaa ilahay wuxuu yihi subxaana watacaala tacaala wa qaala shaydaanu shaydaanki waxau dhahay shaydaanki wuxuu yidhi lamaa goortii quliya alamru amarkii la xugmiyow dhah ilaahay wa qaala shaydaanu shaydaan wuxuu yidhi lamaa goortii ayuu dha ilaahay qulliya amru amarka la xugmiyey oo waxaa weeye ahluljannaha jannada la geliyey ahlunaarna naar la geliyey ayaa waxaa weeye ibliisaa la kulmaayaa ahlunaarkii oo dhammaa isugu imaanaya ayadoo meeshaas lagu cadaaban yahay ayaa laysugugu imaanayaa ibliisoo marka waxaa la yidhi weliba mimbar ayaa naarta loo dhigayaa mimbar isaguna naara weeye ilaa naarta wixii dhex yaal ayaguna naar weeye waqaala shaydaanu lan waxaa la yidhi xiina yulacu lahu mimbarun min naarin fi naari markii loo dhigaa layidhi jambir oo naara naarka dhexeeda loo dhigo ayaa ahlu naarkiioo dhammayku soo kulmaayaan ayagoo dagaalaaya markaasuu isaguna hadalkaanu isku daafacaya ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala wa shaydaanu shaydaan wuxuu dhahay ibliis lamaa goortii quliyaal amru amarkii la xugmiyey oo ahluljanna jannadooda ay galeen ahlunaarna naartooda ay galeen ayuu warramayaa waxa uu leeyahay sidaa tanoo ku qudbaynayaa in allaha alla wacadakumaa idiin yaboohay waxda alxaqi yabooh oo xaqa ayuu idin yaboohay baxsiu idin yaboohay jeso idin yaboohay waana idinku run sheegay hadda adduunyada inta la jooga saas ku dhihi maayo ogow baxsi iyo waxaas ma jiraanu kuleeyahy leeyahy laakiin meeshaas hadhow ictiraaf waxba tari maayo in allaha alla ayuu leeyahay wacadakum waa idin yaboohay wacda alxaqi yabooh oo run ah ayuu idin yaboohay run bowna ku sheegaayo alle wawacadtukum aniguna waa idin yaboohay oo anugu waxaan idin yaboohay waxa ilaahay sheegaayo inaysan dhacaynin wa wacadtukum aniguna waa idin yaboohay fa akhlaftukum maa idinkugu guub yeelay wixi aan idin yaboohay oo waxaan anigu idin yaboohay oo xisaab ma jira baxsi ma jira waxba ma jiraan idhahayo naaru ma jirto janna ma jirto wixii aniga beenta naqatay fa akhlaftukum waa idinkugu guub yeelay oo waa idinkaga baxay wamaa kaana lii mana ii sugnaanin aniga calaykum korkiinna min suldaanin diran wamaa kaana lii aniga ma ii ahaanin calaykum korkiina ayuu leeyahy min sulaanin xujo ama quwo iyo qudro weeye oo idinku qahro anigu adduunyada markii la joogay awoodaan idinku qahra ma lahayn wamaa kaana lii aniga iima ahaanin calaykum korkiina min suldaanin quwad quwatan wa qudratan weeye aqharukum calaa mutaabacati weeye hooyaa aniga i raacdaan idinku qahro ilaa laakiin ayuu leeyahay an dacowtukum inaan idin yeelay mooyaane oo fastajabtum lii aad ajiibteen wax kalama laha inu leey anigu waxa weeye waan idin idiin yeelay adinkuna ay ajiibteen macsidaan idin qurxiyey waana igu yeesheen ilaa an dacawtukum inaan idin yeeray mooyaane oo fastajabtum lii dabeedna aad ajiibteen falaa taluumuunii hay dagaalina u leey falaa taluumuunii anigaan ibliisa hay dagaalina waluumuu dagaala anfusakum naftiina dagaala ah, aniga waxba hay dagaalina u leey naftiina dagaala adinkaa ay ajiibteene waxa weeye naftiina dagaalo naftiina qabsada saasuu ku ma ana anigu miihi ayuu leeyahay bimusrikikum mid idiin gargaarayo anigu miihi ma ana anigu mihi bimusrikikum mid idiin gargaaraayo bimuqiisikum weeye wamaa antum idinkuna ma tihiin bimusrikiya kuwa ii gargaaraayo adinkuna waxaa weeye iima gargaari kartiin alla idiin gargaayo ma kalo waxba isuguma naalow leeyahy inii aniguna kafartu waan kufriyey oo waan diiday bimaa kii ashaftumunii aad iigu shariig yeesheen iyaya macallaahi weye wixii markaas allah adi garab dhigi jirteenna maanta anigu waa diiday tabara'tu ankartu weye israakakum iyaaya macallah waan ka beri noqday waan inkiray ishraagiini ilaahay adi garab dhigteen hadda israagu muxuu yahay xaysu adactumuuniyo ku wadaa fihi waswasatii lakum bishari oo bishirki waxaa weeye waxaan aniga waad i adeecdeen waswaasaad ugu adeecdeen shirki baan idinku waswaasinay marka waxay ka dhigan yihiin ayagoo ashrakuhu macallah ilaahay markaasi garab iga u shariigiya baadil ay ku raacday inii anigu kafartu waan kufriyey ayuu leeyahay waan diiday bimaa ashraktumuni aad igu shariig yeesheen min qablu hadda ka hor weeye adduunye markii la joogay israagii aad samayseenna maantada tan anigu beri baan ka ahay waxbana shuqul kumeli saasuu leeyay qaala tacaala usoo qadar ilahi wuxuu yidhi doodii ibliis iyo markaasi ahlunaarki markay halkaas idana ku gabangaboobay ina aalimiina aalimiintowdha ilaahay kaafiriinta lahum waxaa u sugnaadow dhahay alle cadaabun cadaab ayaa u sugnaaday cadaabkaasuu aliimun mulim oo xanuujiya ina aalimiina kuwa aalimiinta hawdha ilahay lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasuu aliimun mulim oo xanuujiya marka waxaa weeye cadaab ayay halkaas ka gelayaan dhaalimiinta oo hadda ibliis iyo inti markaasi ou baadiyeeyey oo markaasi hadhow qiyaamo naarka isugu tegaaya cadaabkaas aliimka ayay iska leeyihiin marka meeshaan qaala tacaala ayaa isaga qadaraysaa ah, oo markaasi warkaanu kalaamu ibliiskama mid aan baa leeyihi inkastoo bacdul culamaa hadalkiisa oo xiriiraa laga dhigayaho asagaaba saas dhaayo wuxuu leeyahay ina aalimiina lahum cadaabun aliimu aalimiintu cadaab aliimhay leeyihin oo xanuujiya anagu aniga iyo idinkuba daalimiyaana saas baana naloo cadaabaya marna asagaa saas dhahayaa layidhi marka hadda waxaa weeye intay gooru goor tahay waa in ibliis la yska qabtaa haddana waa ku sirayaa maalinta qiyaamana hadow wuxuu la imaanayaa arrintaas kula imaanaya marka casharkeenu intaasuu wuu ku egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda labaatan iyo saddexaad oo suuratu ibraahim ka mid a ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo warramay dooda dhex maraysa kufaarta dhexdeeda iyo dooda dhex maraysa kufaartii ahlu naarki naarka ku jiray iyo ibliis waxa dhex maraayo iyo labadaas doodoodba inay ku dhammaanayaan waxba iyadoon laga gaarnoon faa'iida daro inay ku dhammaanayaan ayaa ilaahay subxaanau watacaala nooga soo warramay marka ilaahay markii ibliis oo warramay waxa uu yidhi anigu waxaan ku kufriyoon diiday waxaad alle iigu shariig yeesheen waan diiday adduunyada intaad joogtiina ilaahay markaa wuxuu yidhi kuwa daalimiinta waxay u iska leeyihiin cadaab aliim howdha ah ilaahay aayadda aynu meeshaan ka gelayno waxaa ilaahay nooga warramayaa marka uu noo soo sheegay dadkii shaqayaalka ahay axwaalahoodii waxaa laga gudagelayaa meeshaan dadka sucadada ah oo liibaanay axwaashooda ayaa meeshaan laga gelayaa sida caadada ilaahay kitaabkiisa ku dureersatay oo meelo badan qur-aanka aynu kusoo marnay taasaa ilaahay noo sheegayaa alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wa waudkhila aladiina kuwii waa la geliyowdha ilaahay wa waudkhila aladiina kuwii waa la geliyey aamanuu rumeeye wacamiluu camal falay asaalixaati acmaasha suusuuban jannaatin jannaad ayaa la geliyowdha ilaahay jannaadkaasoo tajrii ay dureerayso min taxtihaa hoosteeda taxta ashjaarihaa wa qusuurihaa alanhaaru wadiyaale ay dureerayaan khaalidiina xaalihiin kuwa waaraya fiihaa jannooyinkaas ku waaraaya biidni rabbihim rabbigooda idankiisana kula waaraayo taxiyatun salaamtoodw dha ilaahay oo fiihaa jannooyinkaas dhexooda ahaatay taxiyada min allaahi ka imaanaysa iyo malaa'igta weeye iyo ayaga dhexdooda salaamun salaam weeyow dhah ilaahay alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wa udkhila aladiina kuwii waa la geliyow dha ilaahay maadiga waxa looga cabiraayo shay mustaqbala waa litaxaquq alwuquuc weeye arrintaana wax dhacaayo inay tahay ayaa xaqiiqo ah weeye markaasuu dhahay alla subxaanahu wa tacaala wa udkhila aladiina kuwii waa la geliyow dha ilaahay aamanuu rumeeyey oo wa camiluu camal falay assaalixaati acmaasha suusuuban jannaatin jannooyin ayaa la geliyey jannaadkaasoo tajrii ay dureerayso min taxtihaa hoosteeda taxta ashjaarihaa wa qusuurihaa ayaa laga wadaa saraheeda iyo geedaheeda ayaa waxaa hoos soconaya alanhaaru webiyaalo webiyaalkii afarta ayoo qur-aanka ilaahay ku sheegay oon ku tegi doona haddii ilahay ilaahyadaas suuratulkitaab khaalidiina xaal idiin kuwa ku waarowdha ilaahay fiihaa jannooyinkaas ku waaraayo biidni rabbihim rabbigooda idankiisana kula waaraayo amase biidni rabbihim rabbigooda idankiisa ayaa lagu geliyo udkaladaas lagu tacallushiyo taxiyatun salaamtoodow dha ilaahay oo fiihaa filjannati jannada dhexdeed ahaatay taxiyadu ilaahayna waa uga imaanaysaa maxaa yeelay suura yaasiin waxaan ugu tegi doonaa salaamun qawlan min rabbi raxiimin weye ama malaa'igtay uga imaanaysaaho waalmalaa'ikatu yadkuluuna calayhi min kulli baabin salaamun calaykum bimaa sabartum suuradda hadda marna aynu kusoo bixi inaan kusoo sheegno suuratu racdi marka alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala taxiyadoodow dha ilaahay oo jannada dhexdeedaahi salaamun salaam weeye ama egeysi salaamaayo ama allah salaamaayo ama malaa'igtaa salaamaysa alam tara saw arki maysdow dha ilaahay kayfa sida daraballaahu alla oo u yeelay masalan miisaal oo u yeelay ka beddel kelimatan kelimo uu yeelay kelimadaasoo dayibatan oo wanaagsan ka shajaratin geed mid la soo ah shajaradaasoo dayibatan oo wanaagsan shajaradaasoo asluhaa asalkeedu saabitu mid sugan uu yahay oo arlada ku sugan wa farcuhaa farac eedu laamankeeduna fi samaa'i fii jihati samaa'i samada ay ahaadeen shajaradaasoo tuutii siinaysa ukulahaa miraheeda kula xiinin wakti la arka kulligiisa biidni rabbihaa rabbigeeda ilinkiisa ku siinaysa wayadribu allaahu alla waa caddaynayaa alamhaala miisaalyaalka linnaasi dadka ayuu caddaynayaa lacallahum inay yatadakaruuna ay waansamaanu ilaahay ilaahay subxaana watacaala aayaddan wuxuu noogu sheegayaa miisaal ayuu noogu sheegayaa khidaabkaana waa nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo qof kastoo mu'min oo khidaab uu ka suurtoobo marka hadda masalkan waxa weeye oo masalku uu noqonaya ha la yidhi waa tashbiihun tashbiihu majhuulin bimacluumin weeye masel sidiisaba misaal waxaa weeye ha la yidhi shay majhuula in la shabaho oo shay macluuma lagu shabaho si waxa weeye looga qiyaasto weeye oo shayga macluumkaa ayaa shayga mashhuulkaa laga qiyaasanayaa alla markaas wuxuu noo misaalinayaa kelimatu tawxiid aayadda kayantoodne kalimatulkufri ayaa ilaahay loo miisaalinaya alam tara sow arki maysdowdha ilaahay kayfa sida daraballaahu alla uu yeelay masalan miisaal oo u yeelay ka beddel kelimatan kelimo uu u yeelay kelimadaasoo dayibatan oo wanaagsan waa laa ilaaha ila allaahu ayaa la layidhi dikriga waxa loogu khasisaayo tawxiidkane laa ilaaha ila allahu waa miftaaxuljannati weye jannada furhiid waaye axad laga aqbalayo iimaanka ma jiryo ilaa inuu tawxiidka la yimaado mooye culammada qaarna waxay yidhahdeen kelimo kasta oo xasana ayaa loola jeedaha wanaagsan sida tasbiixda taxmiidda istikfaarka iyo wax kastaoo kelima xasana ah weeye alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala ka shajaratin geed mid la too ah ayaa ilaahay ka yeelay kelimadaas dayiba'da shajaradaas oo dayibatin oo wanaagsan shajaraduna waxaa weeye waa maaragtay yaa naklada weeye timirtaa loola jeedaa shajaradaasoo asluhaa ah, asalkeedowdha ilaahay jirideedu weeye saabitun mid sugan uu yahay saabit wuxuu ku yahay arlada ayuu ku yahay shajaradaasoo asluhaa ah, jirideedu saabitun mid sugan uu yahay ah. wa farcuhaa laamankeeduna ayuu dhah ilaahay fi samaa'i fii jihati samaa'i samada ay ahaadeen shajaradaas waxa weeye waa shajaratu naqli weye nafci fara badan ayay iska leedahay markaasaa waxaa lagu shabahayaa kelimatu tawxiid oo ayaduna aslu kulli shayin ah ayaa lagu shabahayaa marka waxa weeye curuuqdeeda ayaa saabita arrada ku sugan way ku negedahay weeye oo uma baahataa layidhi in la waraabiyo weeye bal waxaa weeye geeskaas simirka hawlaalku leeyahay xididadiisa ayuu wax ku cabaa isagu laabankeeduna xagga jihada samada ayay ayuu oo xaggaa sare ayay kor u aadaysaa oo waa taas aad iyo aad u dhaadheer weeye haddana ilaahay cuuri tu'tii waxay siinaysaa sajaradaasi ukulahaa miraheeda kulla xiinin wakti la arka kulligiisa biidni rabbihaa rabbigeeda idankiisow dha ilaahay wakti kasta oo maaragtay xilli kastane miraheeda ayaa baxaaya tu'tii way siinaysaa hawdha ilaahay rucdii weeye ukulahaa amase maaragtay uglahaa la yidhaahdo dhimaarteeda weeye kula xiinin ow dha ilaahay kulla xiinin wakti la arka kulligiisa dha ilaahay biidni rabbihaa rabbigeeda idankiisayna ku siinaysaa ilaahay subxaana watacaala ilaadatiisa weye marka hadda waxaa la leeyahay kadalika waxaa lamida kelimatliimaan weye kelimatliimaan waxaa leeyahay waxay ku sugan tahay qalbiga mu'minka weye oo markaa si kelimatliimaanka oo qalbiga mu'minka ku shabahan qalbiga mu'minka arladii baa laga dhigayaa kelimatliimaankina waxaa laga dhigaya oo lagu shabahayaa nakladii xididadeedii ee waxa weeye camalkiisa oo samada xaggeeda aadaayana waxaa lagu shabahayaa furuucdeeda laamankeedi haddana waxaa weeye barakadiisa ayaa maaragtay iimaanka barakadiisa qofka waa ku soo noqonaya iyo sababu wakti kasta weeye taas iyadana waxaa weeye midhahaas oo wakti kasta ka baxaayo oo qofkii geedaa iskale kusoo soo ayaa lagu shabahayaa marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala tuutii siinaysa ukulahaa midhaheeda kulla xiinin wakti la arka kulligiisawdha ilaahay biidni rabbihaa rabbigeeda idankiisa wayadribu llahu alla waa caddaynayaa hawdha ilaahay alamhaala miisaalyaalka ilaahay waa caddaynayaa linnaasi dadka ayuu u caddaynayaa lacallahum inay dadku yatadakaruuna ay waansamaanu ilaahay ilaahay subxaanau watacaala wuxuu dhahay wayadribullaahu alla waa caddaynayaa alamhaala miisaalyaalka linnaasi dadka ayuu u caddaynayaa lacallahum inay yatadakaruuna ay waansamaan yataciduuna wey ay humeeyaana loola jeedaa weye marka hadda ilaahay waa taw dhahay qur-aanka ilayhi yascadu lkalimu ayibu walcamalu saalixu yasacu ilaahay subxaana watacaala waxaa u koraya kelimada oo dayibka iyo camalka saalixana ilahay waa kor kelimada dayibada waxa weye maaragtay waa tawxiidkaa layi camalka saalixana camalka muuminku uu samaynaayo ka dhalana weeye marka hadda watu oo iimaanka iyo shajarada ee waxa weeye ka dhaxeeye waxa weye saan horuu sheegnay geeddaas timirtaahu waxay iska leedahay xidid oo raasiq oo dhulka hoosu gala weeye laaman oo hawada sare maaragtay iyo way iska leedahay timaar oo la cunayana way iska leedahay iimaanku isaguna waxa weeye waa tasdiidiqun bilqalbi qalbiga oo laga rumeeyo wa qowlun billisaani wa camalun bilabdaani weeye iimaan waxaa la yidhaahdaa qalbiga laga rumeeyo lisaanka looga qowlo oo lisaanka laga sheego tawxiidka haddana waxaa weeye jirkana laga camal falo abelinkana camalfala la yimaado insaanku markaa haddoo badiyaa layidhi ay culimmadu yidhaahdeen kelimada tan oo tawxiidka waxaa ka daahiraaya nuurkeedaa ka daahiraya laabtiisana way ka iftiinaysaa oo asraarteeda ayaa laabtiisa ka iftiinaysa marka waxaa weeye nafcigiisu intooba waxaa weeye ou daa'im yahaa yidhi fil caajili waalaajili saasay noqonaysaa aa layidhi oo waxa weeye kelimatu tawxiidka nafcigeedu waa daa'imayaa inta adduunyada la joogo iyo marka aakhiro la tagaba intaas waa daa'imayaa sida geeddaa nafcigeeda saas u yahay waa yahay marka sidaasaa la ah. waxa u dhahay maaragtay shiika la yidhaha sunuusi waxa weeye caaqilka waxaa korkiisa inuu badiyo dikriga oo badiyo oo tawxiidka weye asagoo waxa weeye qalbigiisa la xaadirinaayo maxaa yeele waxaa ku sugan macaani ayaa ku sugan weeye ilaa markaasi waxa weeye macaanidaas macnaha ku jira waxa weeye hilibkiisa iyo dhiiggiisa uu galan weeye marka wuxuu ka helayaa asraar iyo cajaa'ib oo aan la soo koobi karin ayuu dhahay marka tawxiidkee waatou dhahay nabigu calayhi salaatusalaam xadiisu shaykhayn afdalu maa qultu ana wanabiyuuna min qabli laa ilaha illa allah aniga iyo waxaa weeye ambiyada iga horeysa waxa aan ku qowlna waxa ugu fadliga badanne waxaa weeye laa ilaaha ila allah weeye marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wayadribu allaahu alla waa caddaynayaa alamhaala miisaaliyaalka linnaasi dadka ayuu caddaynayaa lacallahum dadku inay yatadakaruuna ay waansamaan oy waana qaataan weye halkaas waxaynu uga soo baxnay miisaalkii ilaahay uu noo miisaaliyey kelimatu tawxiid hadda tii markaasi markaa helo aheedoo kelimatulkufri ayaa edayeedana ilaahay noo miisaalinaya ilahi wuxuu ihi subxaana watacaala tacaala kelimatin kelimad masalkeedow ilaahay khabiisatin oo xun kelimada oo khabiisadaa weeye waa kelimatu lkufriye wamasalu kelimatin kelima masalkeedow ilaahay khabiisatin oo xun ka shajaratin geed waa la soo ayuudha ilaahay khabiisatin oo xun shajaradaas waa midda la yidhaha xandalka la dhahay dhaheen culammadu qaradameerna waa la yidhaah qaboobdurweyna waa la yidhaah wamasalu kelimatin kelima masalkeedow dha ilaahay khabiisatin oo xunow dha ilaahay ka shajaratin geed waa la soo khabiisatin oo xun shajarada xandalka la yidhaahaa lagu shabahayaa qaqara dameerka weeye shajaradaasoo istusad la jididgooyow dha ilaahay min fawqil arli arrada korkeeda laga jididgooyey maa lahaa xaal uuna u sugnaanin min qaraarin makaanu sugnaatina aysan u shajaradaasoo istusad la jiridgooda isilad weeye min fawqil arli arlada dusheeda laga gooyo la fujiyo weeye maa lahaa xaaluna u sugnaanin min qaraarin sugnaanshoodha ilaahay mustaqar iyo sabaad midna malah weeye waxaa la leeyahay kadalika kelimatu lkufri saas weeye kelimatulkufri waa saasaa leeyahay sugnaansho ma laha faraxna ma laha barakana ma laha waxaan khayr lahayn keliya weeye taas oo waxay tahay ma jirto weeye tashbiihan hadda kii hore haddaad soo soo fahamtay kan asaguna waa iska caadi weye oo hadda geedan xandalka la yidhaahdo waxaa la leeyahay horta dhulka hoos uma gasho oo xidid dheer ma laha weeye waxaa layidhi curuuqdoodu dhulka iska taallaa waa la yaqaanaa laaman oo xagga sare aadaayana malaha weye oo jihada samada aadaysa bal calaamankeedu waxaa weye dhulkay ku taagan yihiin sida badhiiq oo kale timaarteeduna waa mid radii-aa haddana aad iyo aada u qaraar badan weeye shajarana waxa loogu magacaaba hadde shajar waxaa la yidhaha luqada way markaa idhumay ku istaagaan leh ayaduna hadda ma laha maxaa loogu magacaabay waxaa loogu magacaabay lilmuqaabala walmushaakala weeye maxaa yeele ayadu najmigay ka mid tahay wanajmi washajari iyo shidaani waa tawdha ilaahay ee geedaha kamid mid maaha maxaa yeele shajar maa lahu saaqunaa layidhaha najmigana maa laa saaqa lahu weeye istusadowdha ilaahay waa la siibay macnaha waxaa weeye kaanahaa licadami sabaati asliha weye sugnaashadeeda sida loo la'yahay waaba iyadoo waxa weeye dhulkaba laga siibo weeye saasay ka dhigan taha waxaan dhulkaba ku oolinay ka dhiganta kelimatulkufrina iyaduna saas weeye wax eh, maaragtay ah, sugnaashaa ma leh wax faraca ma lehoo khayrka tegi maayo wax baraka barakaahu kasoo noqon maysa shar maahine alla markuu labadaas uu noo soo miisaariyey ilaah wuxuuna leeyahay haddane yusabbitu allaahu alla waa sugayaa alladiina kuwa aamanuu rumeeyey bilqowli qowlka ayuu ku sugayaa asaabita oo sugnaayo waa kelimad tawxiidkaas weeye qowlka saabitka waa tawxiidka dadka mu'miniinta ilaahay waa ku sugayaa fil xayaati nolosha addunyaa oo dhow wa fil aakhirati aakhirana ilaahay waa ku sugayaa yusabitullahu alla waa sugayaa alladiina kuwa aamanuu rumeeyey bilqowli qowlkii qowlkiiou ku sugayaa asaabita oo sugnaay oo waxa weeye ah kelimatu tawxiidkaah weeye fil xayaati nolosha ayuu ku sugayaa addunyaa oo dhow Ah. marka hadda waxa weeye diinta ayagu markaasi kama tegaayaan weye haddii waxa weeye masaa'ib lagu jaribo kama baxaayaan diinta weye oo masalan bedilkiyaa kamida maalka laga qaataa kamida weye dadka axbaabta hoo la waayaa kamida waxa weeye markaasi fidnada markaasi imaanaysa cindalmamaadaa kamida waxyaabahaas oo dhan ay yimaadaan dadka mu'miniinta aho ayagu diintooday ku sugnaanayaan dhibaato ku timi diinta ugaga bixi maan weye tanna waa bishaaro mu'miniinta u sugnaatay in iimaankoodu saabit uu ku yahay ku sugan yahay qulubtooda weeye weygoodna markaasi aysan ka suulaynin weeye bal ilaahay subxaanau watacaala waa sugaya adduun iyo aakhiro weeye marka hadda adduunkana tawxiidkaasay haynayaan wa fil aakhirati aakhirana ilaahay waa ku sugayaahoo sabriga ayaa aakhirada ugu ugu sokeeye markii waxaa weeye labada malag ay su-aalayaan sida axaadiisa saxiixa soo aroortay markaasaa ilaahay subxaanau watacaala wuxuu ku sugayaa kelimatu tawxiidka ayuu ku sugayaa kelimatu tawxiidka ayaa markaas ilaahay ku sugayaa ah, ah, malaagta kuasua munkar iyo wanakiir weye ay ka su-aalayaan rabbigooda diintooda nabigooda markaasay si sawaab ay ugu jawaabayaan sida xadiisu shaykhayn uu ahay xadiisku bukhaariga muslim sida u ahay weye marka hadda labadan malag waxay su-aalayanaa la sheegay marka ilaahay uu nooleeya meyidka meyidku waxau maqlayaa kabaha markaasi dadka warta oo ka tegaayo shanqartooda maqlayaa layidhi iyo dadka janaasadiisa u socdaa layidhi way soo fadhiisinayaan markaasi waxay leeyihiin man rabbuka rabbigaaga yaa waayo wamaa diinuka diinkaagu waa waman nabiyuka nabigaaga yaa waayo xadiidka waxau ahay nabigu waxau dhahay fa ama almu'minu mu'minku fa yaquulu wuxuu leeyay rabbii allah rabbigiigu alla weeye wa diini alislaam diinkaygu islaamka weeye wa nabiyi muxamed sala allahu alayh wasalama nebigeyna waa nebi moxamed fayaquulaana lahu markaase waxay leeyihiin nam nawmat alcaruus mid aroosa hurdadiisa oo kale hurus ay leeyihin qad calimnaa in kunta la muuqinan annagu waanu ku ogeynay inaad eheeda mid yaqiinsan arrintan waan ku ogeynay waa malkaafiru gaalka awil munaafiq ama munaafiqa markii saa wax loo su-aalo wuxuu leeyah dhah nebigu laa adrii ma ogi kuntu asmacu naasa dadkaan maqli jira yaquuluuna shayan ayagoo wax dhahaayo faqultu aniguna waxaan dhahay misla maa yaquul waxay dhahayeen iskala dhahay fayadribaanihi weye way garaacayaan bimitraaqin min naarin jahuuman oo naaray ku garaacayaan fayasiixu waa qaylinayaan sayxatan qaylo oo yasmacuhu uu maqlaayo man duulkad ar dhexdiisa aaday qaylasta qaylina jinniy insi maahayn markaasay waxay leeyihiin laa darayta walaa tarayta waqaadan wax ogaana waxnaada akrinay leeyihin saasaa loo cadaabaya cadaabna sidiisaba hadduu waxaa weeye qabriga uu ka bilawdo famaa bacdahu ashad waayo walciyaadu billaah haddii qabriga qofku ilaahay waxa u mawaaqifu lqiyaama famaa bacdahu ahwani u dhah inagu wixii ka dambeeya waa u fuudaanayaan laakiin qofka markii qabrigaba balaayo ay ka haleesho ilaahay naga koriye waxa weeye wixii ka dambeeyana waa kasii sida badanta qabriga haddii ilaahay khayr uu kala kulmiyana waxa weeye wixii ka dambeeyaa waa ka sahlan yihiin weeye marka alla wuxuu yihi subxaanau watacaala wayudilu llahu alla waa luminayaa howdha ilaahay addaalimiina kuwa daalimiintaah ilaahay waa luminayaa kufaarto sida jawowga kuma hanuunayaan oo sawowga kuma hanuunayaan weye bal waxay leeyihiin laa majriisan hadda sheegayno xadiiska u ahay waxba ka garamaynay leeyihin wayafcalullaahu alla waa falayaa hawdha ilaahi subxaana watacaala maa yashaau wixii ou doono ilaahay waa falayaa wayafcalullaahu alla waa falayaa maa yashaau waxu doono ilahay waxu doono samaynayaa xukmu kiisa ayuu ilaahay sow doono u filinayaa waana laa mucaqiba lixukmi weye ilaahay xukunkiisa wax la cirbinaayo oo saas xaad u yeeshay amba wixii ilaahay uusan wax ka bedeli karaayo ma jiraan buu dha ilaahay alam tara sow arki maysidow dha ilaahay khidaabku waa nabiga qof kastoo mumin dee ka suusoobey istifaamtana istifaam oo litacajuba weeye ah, ilahay wuxuu yihi subxaana watacaala alam tara sow arki maysi ila aladiina kuwa bedeluu bedelay nicmat allahi ilay nimcadiisa bedelay oo shukrigeedii bedelay kufran gaalnimo ku bedelay waay ahaayeen nimankaas kufaar quraysh iyo wixii markaasi wadadaas oo kala qaada wey alam tara sow arki maysow dha ilaahay ila aladiina kuwa badeluu bedelay nicmatallaahi ilay cadiisa kufran gaalnimo ku bedelay oo waaxayuu dejiyow dha ilaahay qowmahum qoonkoodii dejiyey daaralbawaari halaagga daartiisa dejiyey qoonkooda waxay daarulbawaar ku dejiyeen dadkibay baadiyeeyeen qofkii dadkiisa luminaaya oo balaayo u horseedaaya waxaa weeye qof maaragtay guri halaaga oo naaru ay ka karayso qofku furaayo weeye jahannama ku bayaani jahanama jahanamo ahowdha ilaahay daarubawaarku jahannamo weeye jahanama jahanamo ahowdha ilaahay yaslawnahaa xaal ay gelayaanoo naartaas jahanamo ay gelayaan yaslawnahaa xaal ay gelayaan wa bi'sa waxaa baas lahowdha ilaahay alqaraaru sugnaasho ayaa baas lahowdha ilaahay meel lagu sugnaado jahannamo ayaa baasl wa jacaluu way yeeleen owdha ilaahay mushrikiintii lilaahi alle andaadan shurakay u yeeleen wa jacaluu way yeeleen lilaahi alle andaadan shurako wa la garab dhiga ayay u yeeleen liyudiluu ayuu dha ilaahay inay lumaan can sabiili ilahi jidkiisa ay ka lumaan haddii ya-da markaasi la godo waxa weye horta laamtaanu waa laamulcaaqiba wasayruura layidhi liyudiluu inay lumaan weeye amase liyadiluu inay lumiyaan kayrkooda oo ilaahay can sabiilihi ilaahay dinkiisa ay ka lumiyaan maxaa yeele taasaa ka dhalanaysa qul waxaa u tira hawdha ilaahay lama tacuu raaxaysto adduunyadiina kutunta wax yar fa ina masiiraku marjiciinu ila naari naar weeye adduunyaadda wax kastoo lagu tunto haddiiba masiirka uu naar yahay xayfa iga keenaysa ilahi wuxuu yihi subxaana watacaala qul waxaa u tidhahdaa tamatacuu raaxaysto adduunyadiina ku raaxaysta faina masiirakum marjiciinu meeshaad u laabanaysaanu ila naari naar weeye qul waxaa u jira hawdha haddana ilaahay licibaadiya addoomankeyga alladiina addoomankaasoo aamanuu rumeeyey aqiimu salaata usoo qadaro maqulqolkee maxduuf weye salaada ooga yuqiimuu way oogayaan asalaata salaada ayay oogayaan wa yunfiquu waxay bixinayaan mimaa rasaqnaahum aanu ka arsuqnay ayay wax ka bixinayaan siran si sir ayay wax uga bixinayaan iyo wacalaaniyatan si daahir ay wax uga bixinayaan min qabli an yaatiya intuusan imaani horteeda ayay ka bixinayaan yoomun yoom yoomkaasoo laa baycun furasho fihi yoomka dhexdiisa aysan haynin walaa khilaalun wadaystinimona aysan haynin ilahi wuxuu uhi subxaana watacaala waxaa u tiraa adduumankayga rumeeyey salaada ha oogaano ha bixiyaano waxa markaasi aanu ku arsuqnay wax kamida ah ha bixiyaano mintaanu tabxiilyo wey haddana ha u bixiyaanow dha ilahay si sir ah oo hooso iyo si daahir ahoo la arkaayo waxaa la yidhi sadaqadu markay tahay sadaqo oo waajiba ah, sidii sikadoo kale ayadoo lagu arkaa inaad bixisaa khayr badan laakiin haddii ay maaragtay tadawu ay tahay waxaa khayr badan ayadoo sira ah inaad bixiso weye min qabli an yaatiya intausan imaanowdha ilahay horteeda yoomun yoom yoonkaasoo laa baycun furashowdha ilahay sii yoonka dhexdiisa ayn maalin aan lays walaa khiyaalin wadeegtinimana aysan hayn saaxinimo wax laysugu taraayo maalintaas waa maalinta qiyaamee waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala ha rumeeyaano salaada ha ogaano ha bixiyaano wixii ilaahay ku arsuqay si sir ah iyo si calaaniyaa intaba u bixiyaano dha ilaahay subxaana watacaala allaahu allow dha ilaahay alladii allah weeye meeshaana ilaahay adilow noogaga sheegaya allaahu allow dha ilaahay ah, waxaa laga gudagelayaa fii dikri dalaa'il dalaa'ili waxdaaniyati tacaala weye ilaahay waxdaaniyiisa aayado daliil u ah iyo alla subxaanau watacaala inuu ku sifoobay sifatu kamaal weeye marka hadda aayaddan waxaa ilahay noogu sheegi doonaa toban adila ilahay noogu sheegi doonaa allaahu allow dha ilaahay alladii allah weeye khalaqa samaawaati samaawaadka abuuray waal ar abuuray khalaqa samaawaati od ilaahay samaawaadka abuuray wal ar abuuray wa anzala alla kan dejiye weeye min asamaa'i samada xaggeeda maa'an madarka soo dejiyey wa anzala alla kan dejiye weeye min asamaa'i samada xaggeeda maa'an madarka soo dejiyey fa akhraja alla waa soo bixiyey bihi bisaabil maa'i maa'i sababkiisa min asamaraati mirayaalo ayuu ku soo bixiyey fa akhraja alla waa soo bixiyey bihi bisaabil maa'i roobkii sababkiisa nalasa malaagti mirayaalay risqan arsuqi daraaddeedowdha ilaahay oo lakum idinka laydin arsuqaayo risqanowdha ilaahay arsuqi daraaddeeda oo lakum idinka laydin arsuqaayo wasakara lakum alla idiin sakiro weeye alfulka doonta idiin sakiray wasakara lakum allakan idiin sakiro weeye alfulka doonta litajriya inay dureertowdha ilaahay filbaxri badda dhexeeda ay ku dureerto litajriya inay dureertowdha ilaahay filbaxri badda ay ku dureerto rukuuc iyo xamli intaba biamri ilahi amarkiisa idankiisa biamrihi ilaahay idankiisa wasakara lakum alla kan idin sakiray weyow dha ilaahay ilaahay wuxuu idin sakiray alanhaaru biyaalka guryaashaas ilaaha noo sakiray si walbaan yeelinahan biyaha ka waraabsanaynaa beeraha wasakara lakum alla kan idin sakiray wey haddana ilaahay wasakara lakum alla kan idin sakiray weeye ashamsa qoraxda iyo walqamara dayaxa daa'ibayni xaalihiin kuwa dureeraayo weye oo falagooda ku soconaya aan noogeynin habeen iyo maalin saasay isaga socdaan wasakara lakum kan idiin sakira wowdha haddana ilaahi subxaana watacaala alleyla habeenkuu ilaahay idiin sakiray iyo wanahaara maalinta habeenka waxaa weeye in la askunoo lagu bejiyo weeye maalintana waxaa weeye in maaragtay ilaahay risgiisa lagu raadso lagu shaqaysto wa aataakum alla kan idinsiiye weeye min kulli maa shay kulligiisa oo sa'altumuuhu aad su'aalataan ayaa alla idin siiyey wa aataakum alla wuxuu idin siiyey min kulli maa shay kulligiisa oo sa'altum waa sa'alataan waxaana weeye calaa xasabi masaalixikum weye masaalixdiinu siday hadbaka ayuu ilaahay ogya ayuu ilaahay idiin siinayaa subxaana tacaala maxaa yeele waxaa dhici karta addoonku waxaan maslaxadiisa inuu su-aasho hase yeeshee ilaahay wuxuu siinayaa wixii maslaxadiis ahay ayuu siinaya maxaa yeele dadka waxaa kamid a qof markaasi risqigiisa ilaahay waasac uu ka dhigay iyo qof risqiga lagu cariiriyey intaasaa isugu jirta marka qof walbana waxaa weeye maslaxa rabbaaniya ayaa marka arrintaas ay ku dhisan tahay marka saasuu dha ilaahay wain tacuduu haddaad tiritaan nicmatallaahi ilahu ilaahay nimcadiisa laa tuxsuhaa ma koobaysaan ina alinsaana insaanku la daluumun waa mid dulmi badan kafuurun oo kufri badan ilaahay marka nicmada ilaahay lama tiri karo lamana koobi karo insaanka kaafirka waa mid dulmi badan oo dulmigiisii badan yahay naftiisa u dulmina macsiya kufriga ku dulminaya marka sidaas daraaddeeda ayuusan rabbigiisa ku shufrinaynin tacajarkeena intaasuu ku egyahay wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi barakaatu